alxamdu lilaah rab alcaalamiin sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliiman kaiira darsigeennii shalay halka ugu dambaysa sheikhu wuxuu yidhi wabacduhum macduurun fiihi xaqiiqatan wa bacduhum macduurun fiihi waleysa fi lxaqiiqati bimacduur nusakha qaar waxay qorayaan wa bacduhum muctadirun fiihi waleysa fi lxaqiiqati bimacduur yacnii nuskhada saa qoraysaana macnaheedu bacdi baa cudurdaaranaya laakiin xaqiiqatan aan macduur ahayn oo cidda axaadiista khilaaftay qaarkood waa macduurun xaqiiqatan ama markaa cidda ijmaaca cuskatay oo dabeed markaa sidaa xadiis ku khilaaftay ijmaacii aanu markaa sugnayn qaarna waa loogu cudurdaarayaa qaarna waa ku cudurdaaranaya laakiin macduur maaha marka wa bacduhum muctadirun fiihi walaysa fi lxaqiiqati bimacduur waa waadix sidan hadda inoo qoran tahay wa bacduhum macduurun fiihi walaysa fi lxaqiiqati bimacduur nooc tanaaquda laga fahmi karaa laakiin waxaa loo jeedaa markaa lafteeda haddii saa laga soo qaado macduurun fiihi cinda nafsi isagaa wuxuu isu qabaa inuu macduur yahay marka wuxuu la mid yahay waa muctadil laakiin marka xaqiiqa ahaan macduur maa oo mar baa dhici karta ruuxu in isagu isu cudurdaaro oo cudurdaar isi siiyo aanu cudurdaar lahayn famaa xasanun an yacdira almar'u nafsahu walaysa lahu min saa'iri innaasi caadilu yacni beyt caynkaasaa jiray bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira walow alqaa macaadiira yacni cudurdaarruu sheeganayaa hadduu xataa cudurdaarradiisa sheegto yacni isagu waa isgaranaya xaqiiqatan marka calaa kulli xaal kuwa uu leeyahay marka waa cudurdaar inuu leeyahay isu qabaa laakiin macduur ma aha laguma malaynaayo culammadii marka a'immada ahaa ee akaabirtaha inuu jeedo ile wuxuu u jeedaa markaa cid ka dambaysa oo kale ayaa dhici karta wakhtiyada qaarkood dee in marka waxa weeye aanay macduur noqon laakiin culammada a'immada ah waxaa lagu malaynaya mal wanaagsan inay waxa weeye acdaar leeyihiin saasaa markaa lagu malaynaya wa kadalika kasiirun min alasbaabi qablahu wa bacdahu saasoo kaley ahaatay in fara badanoo asbaabaha ka mida oo ama kan ka horeeya ama ka dambeeya yacnii sababta waxaa inooga dambeeya sababka tunaad baa inooga dambeeya bimacnaa wuxuu leeyahy asbaabta kale laftooda maaha cid kastaa inay macduur xaqiiqatan noqonayso laakiin qaarna macduur bay xaqiiqatan ku noqonayaan qaarkoodna muctadir bay ku noqonayaan aan marka macduur xaqiiqatan aan ahayn muraadkuu ka tilmaamayaa saas weye qaala raximah allah asab alcaashir mucaaradatu bima yadullu calaa dacfihi aw naskhi aw ta'wiilih sababta tobnaad waa in xadiiska lagu caarido laga hor keeno bima yadullu wax kutusinaaya calaa dacfihi inuu daciif yahay kutusinaaya aw naskhihi ama inuu mansuukh yahay kutusinaaya aw ta'wiilihi ama inuu mu'awal yahay kutusinaaya oo daahirkiisa laga leexinaayo oo macno marjuuxa loo leexinaayo mima laa yactaqidu kaas markaa kutusinaaya mima laa yactaqidu xaaluu yahay midaannu markaa rumaysnayn hayruhu caalimkan cidaan ahayni anna jinsahu mucaarid inuu jinsigiisu caaridaayo oo xadiiska markaa uu ka hor imanayo mucaarid u yahay aanu markaa u qabin cid kale isagaa u qaba caalimkani laakiin culamo kale uma qabaan aw laa yakuunu fi lxaqiiqati mucaaridan raajixan ama mucaarid inuu yahay waa u qabaaye mucaarid raajix oo ka miisaan badan kan inuu yahay baan u qabin ka mucaaradati kasiiri min alkuufiyiin alxadiis asaxiixa bidaahir alqur'aan waa sida in badan oo reer kuufa ka midii ay ku caaridaan xadiiska saxiixa ah qur'aanka daahirkiis reer kuufa haddii la yidhahdo waxaa loo jeeda abu xaniifiya asxaabtiisaa loo jeedaa abu xaniifa wa asxaabu ayaa laga tilmaamaya iyo wa iyo ictiqaadka ay ictiqaadsanaayeen rumaysnaayeen weeye ana daahira alqur'aani min alcumuumi wa naxwihi muqadamun cala nasi alxadiis in daahirka qur'aanka oo min alcumuumi xaaluu caamnimo yahay iyo wa naxwihi waxa la midka uu yahay muqadamun in laga hormarinaayo cala nasi alxadiis xadiiska markaa naskiisa in laga hormarinaayo uma qad yactaqidu maa laysa bidaahirin daahira intaa dabadeedna waxaa dhici karta daahirkii qur'aanka waxaan ahayn inuu moodo inuu daahirkii qur'aanka yahay lima fii dalaalaati alqowli min alwujuuhi alkasiira waxaa ku sugan hadalku waxa uu ku tusinaayo waxa ku sugan oo wejiyo badan ah oo siyaalo badan baa hadalku wax u tusin karaa walihaada raddu xadiis ashaahidi walyamiin sidaas daraaddeed bay u radiyeen oo u diideen oo u qaadan waayeen xadiiska sheegaaya dhaar iyo markaa in la israacinayo lug markhaatiya yacni markhaati iyo dhaar baa la ysku kabayaa markay labadii markhaati dhammaystirmi waayaan hadday amwaal wuxuu ku saabsan yihiin dabeedna waa lagu xukumaya wain kaana hayruhum yaclamu an laysa fii daahiri alqur'aani haba ahaado ciddaan iyaga ahayni qolyaha reer kuufa aan ahayni yaclamu mid og an laysa fii daahiri alqur'aani ay annahu laysa inaanu ku sugnayn shaaniye inaanu ku sugnayn fii daahiri alqur'aani qur'aanka daahirkiisa maa yamnacu lxukma bishaahidin wayamiin wax diidaaya xukunka wax lagu xukumo markhaati iyo dhaar wada socota in lagu xukumo qur'aanka daahirkiisa wax diidayaa inaanu ku sugnayn ay ogsoon yihiin culammada kale walow kaana fiihi hadduuba ku sugnaan lahaa fardan wa taqdiiran kuma sugneen daalika kaasi ku sugnaan lahaa daahirka qur'aanka wax diidaya hadduu ku sugnaan lahaa fasunnatu hiya almufasiratu lilqur'aani cindahum sunnada ayaa fasiraysa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa fasiraysaoo caddaynaysa qur-aanka cindahum jamaahiirta culammadu siday u qabaan oo sunnadii waa mubayina maadaamay bayaaminayso waxa weeye bayaankii sunnada in la raaco ayaa laasim noqonay wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximahullah sababta tobnaad waxay tahay waa in markaa lagu caarido xadiiskii wax ku tusinaaya inuu ama daciif yahay ama mansuukh yahay ama mu'awal yahay markii horeba saa waa inoo soo sheego sababta sagaalaad buu inoogu soo sheegay laakiin haddana waa kala duwan yihiin haddana labada sababood waa kala duwan yihiin taasi waxay ahayd waxaa lagu caaridaayay wax laysla ogol yahay oo laysku waafaqsan yahay inuu marka waxaway mucaarid noqonayo siduu markaa inoo soo sheegay oo wuxuu yihi sababta sagaalaad ictiqaaduhu ana alxadiisa mucaaradun bima yadullu calaa dacfihi aw naskhihi aw ta'wiilihi in kana qaabilan lilta'wiil bima yasluxu an yakuuna mucaaridan bilitifaaq marka kala duwanaansho ay kala duwan yihiin waxa weeye bima yasluxu an yakuuna mucaaridan bilitifaaq kanna waxay tahay mima laa yactaqidu hayruhu ana jinsahu mucaaridun aw laa yakunu fi lxaqiiqati mucaaridan raajixan marka farqi waxay tahay nooca waxa lagu caaridayo baa midna la isla ogol yahay midna aan la isla ogolayn labadii nooc ayaa saa ku kala nooc laysku waafaqsan yahay inuu mucaarid yahay maaha uma qabo culammada kale uma qabaan inuu mucaarid yahay waxaanu doonaayo inuu mucaaridka ka dhigo oo kaga daafaco xujiyada ou yidhahdo ama waa daciif ama waa mansuukh ama waa mu'awal ama mucaarid waa yahaye laakiin mid raajixaanu ahayn waayo mucaarid walba dee ma keensanayo in markaa looga tago yacni xujiyada xadiiska in looga tago ma keensanayo marbuu isagu raajix yahay marbaa ka kale marjuux yahay waa saas wey tusaalayaal buu haddaba sheikhu u keenay tusaalaha koowaad ee u keenay waxay tahay waa sida markaa waxa weeye in badan oo reer kuufa ka mida ah ay ku caaridaan xadiiska saxiixa daahirka qur'aanka ama waxay iyagu u qabaan in daahirkii qur-aanka yahay waxaanay qabaan waa xanafiyada weeyaane cumuumaadka qur'aanku qaci bay yihiinoo afraadda waxay ugu dhacayaan fardi fardi cumuumka qur'aanku markuu soo arooro wax allo waxa soo gudagelaya inuu ku rumoobayaa waa qaci fardi weliba saasuu ugu dhacaya saas aawadeed cumuumka qur'aanka xadiis aaxaadi ma khasiisi karay leeyihin xadiis aaxaadi cumuumkii qur-aanka ma khasiisi karo sababtu waxay tahay cumuumkani danni ma aha afraadda inuu ku rumoobayo ku dhacayaa qaci weeyo fardi walba qacan ayaa markaa qur'aankiisaa u sheegay inuu xukunkiisu saa yahay haddii la yidhaahdo xadiis aaxaadaa khasisaya haddii la yidhaahdo waxay ka dhigan tahay qur'aankii wax ka mida waxa nasakhayaa xadiis aaxaada ah. naasikhuna waa inuu mansuukha la quwo noqdaa xadiiska aaxaadkiina qur'aankii lama quwo aha sidaas aawoodee ma nasakhi karo waxba kuma kordhin karo kuma ziyaadin karo oo ziyaada cala nasi naskhun wuu inoo keeni doonaa naska waxaa lagu kordhiyaa waa naskhi azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda marka uu allah yidhi inooma sheegin taqriibu caam aayadda laguma sheegin axaadiistay ku soo aroortay aayaddu markay soo aroortayna waxay faa'iidaynaysaa xad dhammaystiran inay tahay jeedalku xadiiska aaxaadkii wuxuu tilmaamayaa in lagu daro wa taqriibu caam ya jaldu mi'atin wa taqriibu caam waa in boqol jeeda lagu dhuftaa sanadna la masaafuriyaa macnaheedu waxay tahay qur'aanku intuu sheegay xad dhammaystiran ma aha taasi waxay ka dhigan tahay nasakhaad xadiis axadina aayad qur'aana ma nasakhi karo saas aawadeed taqriibu caama lama aqbali karo waa in la iska dhigaa jaaniban qur'aanku intuu sheegay waa in la raacaa masalan waxaa laynoo sheegay oo qur'aanka laynoogu sheegay fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i an tadila ixdaahuma an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa laynooguma sheegin shaahid waa yamiin qur'aanka laynooguma sheegin lug markhaatiya lug dhaara inuu markaa waxa weeye mudducigu la imanayo oo loogu xukumayo laynooguma sheegin xadiiska aaxaadkaa sheegaya muslimu saxiixa ku soo wariyey ana rasuul allahi sala allahu alay slam qadaa biyamiini wa shaahid marka daahirkii qur'aanka oo ah in markaa laba nin u markhaati kacaan haddii labada nin la waayana nin iyo laba dumari u markhaati kacaan in sidaa loogu xukumaya laynoo sheegay marka qadaa biyamiini wa shaahid waxay khilaafsan tahay daahiru qur'aan mar hadday daahiru qur'aan khilaafsan tahay lama qaadanayo bay marka waxay doonayaan inay yidhaahdaan cumuumaadka qur'aanka axaadiista aaxaadkii ma khasiisi karto mutlaqeedana ma qaydi karto inta uu sheegay qur'aankuna waxba kuma kordhin karto intaa mid waliba waxay ka dhigan tahay nasakhaad haddii mutlaqa la qaydo waa naskhi waa nasakhaad haddii caamka la khasiso waa naskhi waa nasakhaad haddii marka naska inta naska qur'aanka waxaa lagu sheegay haddii wax lagu daro aziyaada cala nasi naskhun naskii haddii wax lagu kordhiyo xukunkii uu sheegay qur'aanku waa nasakhaad naasikhuna waa inuu la quwan yahay mansuukha ma nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha xadiiska aaxaadkiina laysa bikhayrin min alqur'aan wala bimili qur'aanka kamana khayr badna lamana misli aho qur'aan ma aha saas aawadeed ayaan markaa waxa weeye xadiiskii aaxaadkaa la qaadan kara ka mucaaradati kasiir min alkuufiyiin alxadiis asaxixa biahir qur'aan wa ictiqaadihim ana ahir qur'aana min alumuumi ana aahir alqur'aani min alcumuumi wa naxwihi muqadamun cala nasi alxadiis tarjiix markay noqoto isku quwo maaha cumuumka qur'aanka la hormarinay uma qad yactaqidu maa laysa bidaahirin daahiran intaa dabeed wuxuu ictiqaadinayaa waxaan daahirkii ahayn daahir buu moodaya oo wuxuu u qabaa isagu daahir inay tahay imka daahirulqur'aan ma wuxuu yahay biyamiini washaahid inaan la aqbalin hadduu muducigii la yimaado lug markaa waxa weeye markhaati buu la yimid labadii markhaati waa wada waayey nin baa u markhaati kacay ya dabeedna marka waxa weeye waxa la yidhi dhaar ku kab dhaartii buu raaciyey qur'aanka daahirkiisu miyuu diidaya mise wuu ka aamusa wa maskuutun canhu fi lqur'aan waa mas'alo qur'aanka laga aamuso aan la sheegin salban wa iijaaban laa nafyan walaa ihbaatan sugis la sugaayo mas'aladaas qur'aanka kuma sugna yacnii nas ahaan iyada gaarnimo cumuumaadka wuxuu nebigu sheegay in la aqbalo dee waa ku sugan tahay oo waxba la odhan kara qur'aanku wuxuu ku tusinayaa intan la aqbalo oo suu kuu tusinayaa dee nebiga markaa in la ateeco oo wax alle wuxuu la yimi la aqbalo oo la raaco loo hoggaansamo qur'aanku sheegayaa kulli oo taacada rasuulku sala allahu alay wasalam mustaqillo tahay ya oo sunnadu waxyi tahay ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa haddama aragtaa qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh waa caam aiicu allaha wa aiicu rasuul aiicu allaha warasuul wma kana limuminin walaa muminatin ida qada allah warasulu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim yacni cumuumaadka qur'aanka iyo adiladu waxay tilmaamaysaa dhammaan wuxuu rasuulku la yimi iyo wuxuu sheegay intooda loo raaco waxaaba la odhanaya qur-aanku wuxuu ku tusiyey mas'aladan waa ku tusiyeyoo cumuumnimuu kugu tusiyey ya laakiin haddii nasan la yidhaahdo cumuumka inay soo gudagashaa waa shay kale saxaabaduna dee waa u daliishan jiray cumuumka ya cabdullahi bin mascuud muxuu yidhi markuu waxa weeye waasiladi iyo mustawsiladii iyo markaa nacdalayey oo xadiiskii sheegay ayaa markaa waxa weeye gabadhi ku tidhi maxaad markaa waxa u nacdalaysaa markaasuu yihi maxaan u nacdali waaya iyadoo rasuulku sala allahu alayh wasalam nacdalay oo haddana qur'aanka ay ku sugan tahay markaasay ti qur'aanka awalkiisa iyo aakhirkiisa waa akhriyo kuma sugna markaasuu haddaad akhrin lahayd waad ka heli lahayd haddaad akhrin lahayd waad ka heli lahayd oo xaggaan kaga heli lahaa dabeed wuxuu u sheegay wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh ayuu u sheegay hadda ma arka marka laakiin nasan haddaynu idhaahno qur'aanku waa ka aamusaa la odhan karaa iyadoo weliba cumuumkii qur'aankuna ku tusinaayo qabuulka la aqbalaayo wuxuu rasuulku la yimi oo dhan axaadiista nabiga ka asaxdayna ay markaas soo gudagelayso wixii ay waajib ka ahayd in la aqbalo ay soo gelayso marka waxaan daahirkii qur'aanka ahayn buu daahirkii moodayaayoo arrin laga aamusay qur'aanka ayuu wuxuu moodayaa inay la mid tahay ha imanina waana khalat lima fii dalaalati alqowli min alwujuhi alkasiira walihada radduu xadiisa ashaahidi walyamiin saas aawadeed baa xadiiska ay radiyeen oo aqbali waayeen wain kaana hayruhum yaclamu an laysa fii daahiri alqur'aani maa yamnacu lxukma bishaahidin wayamiin culammada kale waxay ogsoon yihiin inaan daahirka qur'aanka ku sugnayn wax markaa diidaaya in wax lagu xukumo hal markhaati iyo dhaar la israaciyo in lagu xukumo wax diidayaa inaanu ku sugnayn ayaa culamada kale ogti hadduuba laakiin ku sugnaan lahaa daahirka qur'aanka wax diidayaa yacni sunnada ayaa qur'aanka fasiraysa wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim ya sunnadu maadaama bayaaminayso qur'aanka waxaa waajiba dee sunnadii in la raaco ayaa waajiba sunnadii in la raaco ayaa waajiba oo in markaa waxa weeye sunnadii laga tago dee ma noqonayso waaya wuxuu sheekhu uhi raximah ullah walishaaficiyi raximah llahu fii hadihi alqaacidati kalaamun macruuf imaamu shaafici waxaa u sugnaaday ilaahay u naxariistee fii hadihi alqaacidati qaacidadan sha'nigeeda iyo gudaheeda kalaamun macruufun hadal la garanaayo u sugnaaday oo la yaqaan hadalkaana wuxuu ku sheegay kutubihiisa meelo ka mid ah risaalada iyo umkaba waa ku sheegay wakhtiyada qaarkoodna sheikhu waxa uu sheegaa cala sabiili munaadara ayuu marka ama munaaqasha ayuu u sheegaa masaa'ish oo u tilmaamaa marka yacni waxa weeye doodu arrinka uu la doodaayo masaa'il badan oo kalena markaa waxa weeye ku soo aroorinaayo ayuu markaa keenay ay ashyaa badanoo markaa waxa weeye dee la midaa jirta oo ayba dhici karto kuwa diidaya laftoodu inay aqbaleen oo markaa ay qaateen haddana sunnada ay ku sugan tahay haddana sunnada ay ku sugan tahay masalan aayadda allah u yidhi qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yatcamuhu ila an yakuuna mayta alaaya ashyaa markaa aan lagu sheegin qur'aanka oo la xaaraantinimeeyaa jira shaafici wuxuu ku yidhi faxaramnaa naxnu wa anta kulla dii naabin min asibaaci bisunna annagiiyo adiguba waxaad xaaraantinimayseen oo agteenna xaaraanka ah yacni mid kastoo mici u saaxiiboo dugaagga ka mid a ah. aayadduna waxay sheegaysaa shay xaaraana oo muxaram laga dhigay oo waxyiga lagu hayaa aan afarta ahayn inayna jirin waxaa kaloo ka mida buuri aayadda markuu allah yidhi kitaab allaahi calaykum wa uxilla lakum maa waraa'a dalikum faxaramnaa naxnu wa anta an yujmaca bayna almar'ati wa cammatiha wa bayna almar'ati wa khaalatiha bisunna yacni waxaynu xaaraantinimaynay oo bimacnaa xaaraan u qabnaa labadeenna qoloba inan iyo habaryarteed ruma ama inan iyo eeddadeed ruma in guur lagu kulmiyaa inayna bannaanayn sunnadaynu ku xaaraantinimaynay bimacnaa sunnadii xaaraantinimanaysa inu aqballay marka wuxuu u jeedaa maxaad halkaana u aqbalaysaa halkanna u diidaysaa halkaana maxaad u aqbalaysaa halkanna u diidaysaa wuxuu soo qaatay aayaadkii xadka wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma iyo azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda haddana waxa weeye sunnadu waxay ku tusisay in tuugta qaarkood gacanta la goynaayo kuwa zinaystay qaarkoodna la jeedlaayo aan dhammaantood tuugta gacanta la wada goyni waayo sariqadii nisaab bay leedahay nisaabulqaci qadarkaa wixii ka yar lama goynaayo xanafiyada laftooduna waa qabaan saas oo weliba iyagu waxay shartinayaan jumhuurka in ka badan oo waxay leeyihin casharatu daraahim ayaa lagu goyn karaa wax ka yar laguma goyn karo ya cumuumka aayadduna maxay sheegaysaa ku kastoo wax hada lab iyo dhadigba in gacanta la jaro waxaad cumuumka halkaa ku aqbashay mawaadiic kalena aad kaga tagtay zinada lafteeda zani kasta dee waxaweye lama jeedlo marka waxa weeye qaar la rajminayaa jira inkastoo marka waxa weye axaadiista qaarkood labada isku darayso saas aawoodee bacdu ahlicilmi ay yidhahdeen waa in laysugu daraa kii muxsanka ahaa axaadiista qaarkood aan isku darayna waa jirtaa azaani lmuxsan rajmi keliya u sheegaysa calaa kulli xaal masalada waxa weeye shiikhu shaafici aad buu gala dooday wuxuu yihi sheekhu raximah ullah waliaxmeda raximah allahu fiiha risaalatuhu almashhuura imaam axmedna waxaa u sugnaaday ilahay ha u naxariistee masaladaa gudaheeda risaaladiisii caanka ahayd baa u sugnaatay oo fii raddi calaa man yazcumu alistignaa'a bidaahiri alqur'aani can tafsiiri sunnatih yacnii raddinta la raddinaya ku saabsanayd cidda markaa sheeganaysaa inuu ku kaaftoomayo ku maarmayo qur'aanka daahirkiisa kaga maarmayo sunnada nebigu sala allahu aleyh wasalam caddayntay caddaysay inuu kaga maarmayo cidda saa sheeganaysa risaale uu ku radinaayo ayaa u sugnaatay risaalada magaceeda waxaa la yidhahdaa siduu muxaqiqu tilmaamayo taacatu rasuul sala allahu aleyh wasalam can tafsiiri sunnati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam tafsiirkii sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu kaga maarmayo sheegatay waqad awrada fiiha min addalaa'ili maa yadiiqu hada almawdicu can dikrih wuxuuna soo arooriyey oo risaalada gudaheeda ku soo arooriyey min addalaa'ili xagga daliilada maa yadiiqu hada almawdicu can dikrih waxuu ka cidhiidhtoomayo aanu kari karin mawdican oo kale sheegista la sheegaayo aanu qaadi karin ee uu ka cidhiidhtoomayo bimacnaa wax badan buu soo arooriyey wa min dalika dafcu alkhabr aladi fiihi takhsiisun licumuumi alkitaabi aw taqyiidun limutlaqih aw fiihi ziyaadatun calayh yani taa hore waxay ahayd yani waxaan daahirkii qur'aanka ahay inuu daahirkii moodo oo shay laga aamusay oo qur'aanka aan lagu sheegin oo lagu xusin nafyan walaa ihbaatan inuu yidhahdo daahirkii qur'aankaa ka hor imanaya kii kale aynu sheegaynayna waa kan waa keenay marka labada noocba waa jiraan noocna waxay tahay waa nooc marka laga aamusay oo aan qur'aankii lagu sheegin ziyaadoo kaleu noqonaya ziyaado ayuu noqonaya sida markaa shaahid wayamiin oo kale waa arrin dheeraadka ah intii qur'aanka laynoogu sheegay waxaa kaloo ka mida buu buuhi dafcu alkhabari khabarkii in la diido xadiiskii alladii fiihi takhsiisun licumuumi alkitaab xadiiskaasi uu ku sugan yahay khasisaad la khasisaayo kitaabka qur'aanka cumuumkiisa aw taqyiidun ama uu ku sugan yahay qaydis la qaydaayo limutlaqihi mutlaqiisa la qaydaay aw fiihi ziyaadatun calayhi ama uu ku sugan yahay kordhin wax lagu kordhinayo o lagu ziyaadinayo waictiqaadu man yaquulu dalika iyo waictiqaadu man iyo kii inuu ictiqaadiyo yaquulu dalika sidaa odhanaya ana aziyaadata cala anasi naska in wax lagu kordhiyo lagu ziyaadiyaa oo daliil kale ku kordhiyaa ka taqyiidi almutlaqi sida mutlaqa in la qaydo naskhun inuu yahay wa ana takhsiis iyo caamka in la khasisaana naskhun inuu nasakhaad yahay oo naskhi ka dhigan xanafiyada ayaa qaba qaacidadan in la yidhaahdo haddii caamka la khasiso ama mutlaqa la qaydo ama naska wax lagu siyaadiyo mid waliba waa nasakhaad bay ka dhigan tahay marka haddii aanu la quwo ahayn naasikhuna mansuukha lama xujaysto waa jireen bacdu salaf inay markaa u qabeen haddii caamka la khasiso ama mutlaqa la qaydo ama xukunkaba la rafciyo intaba inay naskhi ku magacaabi jireen saxaabada qaarkood saa waa u isticmaaleen oo takhsiiskii iyo taqyiidkii iyo rafcigii intaba naskay ku wada magacaabeen waana sida axaadiista qaarkood ku soo aroortay in ibnu cabbaas iyo ay u isticmaaleen fa nasakha wastahna aayaadka qaarkood markay sheegayeen ilaahay baa nasakhay oo wuu ka reebay caynkaas yani marka inuu yidhi axaadiis baa ku soo aroortay hadallada saxaabada ee mawduuca ku saabsan ay tilmaamayaan oo sheegayaan waanatay yidhaahdeen culamada qaarkood macno ka waasacsan macnaha ay usuuliyiintu u yaqaaniin naskhiga bay salafku isticmaali jireen ama saxaabada iyo taabiciintu u isticmaali jireen haddaba itlaaqaas iyada uu jiro axkaamta naskhiga ilaaba ilaa inuu la quwo noqdo kamay tartiibin jirin ay naskhiga laga dhigo sidii naskhigii rafculxukmiga ahaa oo deedna axkaamta laga tartiibiyo ta noocaasi waxay noqonaysaa mid ayna saxaabadii isticmaalin marka farqa u udhexeeya isticmaalkii saxaabada iyo isticmaalka qolyahan marka reer kuufa ay isticmaaleen naskhiga sidaasaa farqi ugu dhexeeya axkaamtay ka tartiibiyeen marka laga eego axad saxaabada ka mida lagama hayo waa xadiis aaxaado cumuumka aayadda ma khasiisi karo ama mutlaqeeda ma qaydi karo ama xukun qur'aanka lagu sheegay shay laga aamusay ama sharti laguma dari karo wax laguma ziyaadin karo saxaabadii lagama hayo saxaabadii mid laga hayo ma aha waa yahay wa ka mucaaradati taa'ifatin iyo waa sida mucaaradada ay caaridaan koox min almadaniyiina reer madiine ka mida ah ay caaridaan alxadiis asaxiixa xadiiska saxiixa ay ku caaridaan bicamali ahli lmadiina reer madiine camalkooda ay ku caaridaan bina'an cala annahum mujmicuuna cala mukhaalafati alkhabar xaalay ku dhisayaan inay isku waafaqsanaayeen xadiiska markaa in la khilaafo ay isku waafaqsanaayeen sidaa ay ku dhisayaan yani reer madiina ku ijmaacay oo xadiiska khilaafkiisay ku ijmaaceen manbaculcilmiguna halkaasuu ahaa waa magaaladii cilmiga maadaama magaaladii cilmiga ay tahay iyaguna isa isku ijmaaceen oo isku waafaqeen dee waxay ku tusinaysaa in iyaga hadalkooda la raacayo bina'an calaa annahum mujmicuuna calaa mukhaalafati alkhabar xaalay ku dhisayaan ama dhisiday ku dhisayaan daraaddeed calaa annahum mujmicuuna inay reer madiina ku ijmaacsanaayeen oo isku waafaqsanaayeen calaa mukhaalafati alkhabar xadiiska markaa inay khilaafaan xadiiska saa sheegay ama mas'ale mucayana sheegaya inay khilaafaan inay ku kulansanaayeen oo ku ijmacsanaayeen wa anna ijmaacahum xujatun muqadamatun cala alkhabar iyo inuu ijmaacoodu yahay xujo laga hormarinaayo xadiiska ka mukhaalafati axaadiisi khiyaar ilmajlis sida axaadiista ku saabsan khiyaarulmajliska in la khilaafo oo kale ayaa tusaalaheedu yahay bina'an calaa hada alasl maxaa lagu dhisaaya asalkaas wa in kaana akharu annaasi qad yuhbituuna ana almadaniyiina qad ikhtalafuu fi tilka almas'ala wa in kaana haba ahaadaan akharu nnaasi dadka badankoodu yuhbituuna qaar sugaya ana almadaniyiina in reer madiina qad ikhtalafuu ay isku khilaafeen fii tilka almas'alati mas'aladan ay isku khilaafeen oo ijmaaca reer madiinaan sugnaynba wa annahum low ajmacuu iyo inay sugayaan dadka badankoodu haddayba ijmaaci lahaayeen oo isku waafiqi lahaayeen reer madiina wa khaalafahum khayruhum cidaan yaga ahaydna ay khilaafi lahayd oo beledada kale ku sugan lakaanat ilxujjatu fi lkhabar ijmaac ilaaba ilaa in la raaco ay tahay ma ahee xujadu waxay ku sugnaan lahayd khabarka marka khabarkaasaa la raaci lahaa isaga la xujaysan lahaa ee may noqoteen mid waxa weeye markaa la yidhahdo camalka reer madiina ayaa markaa la iska raacaya may noqoteen wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya ashyaadii uu inoo soo sheegay shay aan mucaarid noqonayn ama mucaarid raajixa aan noqonaynin in lagu caarido oo la yidhahdo wuxuu ku tusinayaa ama dacfi ama naskhi ama ta'wiil tiibuu tusaalayaal u keeniyey xaggii xanafiyada waa ka tusaaleeyey oo waxaan daahirkii qur'aanka ahay inay daahir moodaan dabeedna ay ku caaridaan wadalika laa yakuunu mucaaridan fi lxaqiiqa kaasi mucaarid xaqiiqatan noqon maayo ama inay ku caaridaan shay mucaarid raajixa aan ahayn sida markaa cumuumkii qur'aanka ama itlaaqii qur'aanka ama markaa qur-aanku inuu eh, aanu sheegin oo lagu siyaadiyey oo dheeraad ka yahay mucaarid haddayba noqoto mucaarid raajixa ma aha marka laba tusaalaynu haynaa tusaale saddexaad wuxuu keenay waa sida inay ku caarideen qolyo reer madiine ay ku caarideen imaam maalik iyo asxaabtiis camalka reer madiine ay axaadiista qaarkood ku caarideen oo imaam maalik wuxuu u qabay camalu ahli lmadiina inuu yahay xuja camalka reer madiina inuu xujo yahay waa manbaculwaxyi waa halkii culammada ugu badnayd waa halkii saxaabada ugu badnayd waa halkii waxa weeye yacni asalkii de cilmigu meeshu ugu badnaa wey marka wuxuu ihi beledkaasi dee waa ka duwan yahay beledada kale wakhtigii salafka marka la joogo beledadii kale lama mid ahaa marka waxay isku waafaqaan waa xujatun muqadamatun cala alkhabar waa xujo xadiiska laga hormarinayo xujo sharciya ayay noqonaysa waayahay xadiiskii ku saabsanaa khiyaarumajliska imaam maalik ma aqbarin albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa labada wax kala iibsanaya khiyaar bay ku sugan yihiin intaynay kala tegin waana masaladii ibnu abi di'b uu ka yidhi imaam maalik sababteeda uga yidhi yustataabu maalikun fain taaba wa ilaa duribat cunuquh xadiis buu diiday axaadiistii nabiga ka mida marka towbaddaa loo qabanaya maalik kalaam hariiduu ka yidhi hadal adag waa in toobadda loo qabtaa hadduu ka toobad keeni waayona xadiiskaa uu diiday waa in loo dilaa cibaara caynkaasoo adag baa laga sheegay laakiin culammadu waxay yidhahaan cibaaradaasi munaasib ma ahayn waayo nooc cudriya ayuu xadiiskan ou isagu u qabay cudurdaar inay u tahay buu uga tegey yaa maaha marka waxa weye xadiiska inuu sidiisa isaga diiday hinaaka cudri marka hadalkaa waxaa ku jira bay yahay culamadu taxaamul ya sheekh baa yidhi waxa weeye wuu warac badnaa ibnu abi diib markaasaa dahabi miyuu ahaa hadduu warac badnaan lahaa ma waxaasuu ka hadli lahaa buuri ya hadduu warac badnaan lahaa marka calaa kulli xaal waa hadallada marka waxa aqraanta dhex mara iyo wax la mida ayaa meesha ku jira bay yidhahdeen culammadu yacani waxa weeye xaamil nafsi ah baa soo geliya waqhtiyada qaarkood waxaa dhici karta waxa kulma fii bacdi alaxyaan shubha iyo hawaa kulmi karta ruux baa waxaa dhici karta hawe nafsiyaa ku jirtaa yacni waa arrin nafsi ah ya iyadoo arrinkii nafsiga ha ku jiro baa waxaa laga yaabaa nooc markaa waxa weeye shubhi inay timaado daaficii naftuna waa ku jiraa meesha isagu iskama warqabo isma dareensano isma laha wax dulmi ya ruuxan maadaama markii hore yacni nafta xaggeeda wax ugu yara jireen xaaladda marka nooc shubhi timaado waxaa laga yaabaa labadii intay isbiirsadaan in wax adag ka yidhahda dhec waa arrin markaa suuroobi karta culammadu taasoo kale waa tilmaamaan marka calaa kulli xaal hadalka noocaas waxaa hadal khalad ah khiyaarulmajliska markuu aqbali waayey imaam maalik culamada qaar waxay u sababeeyeen inay tahay camalu ahli madiina uu khilaafsan yahay inuu jeedo marka sheikhu wuxuu inoo sheegay in marka waxa reer madiina ay arrinkaa isku waafaqinoo ijmac mas'aladaa aanu ka jirin xadiiska inay khilaafaan oo ijmaac ijmacu ahli lmadiina calaa khilaafi alkhabar waaqic maa saas aawadeed ayaa xaafid ibnu xajar waxau odhanayaa reer madiina dee iskumay waafaqsanayn oo saciid ibnu musayib waa khilaafay oo xadiisku qaatay sidan camalu ahli madiina lagu sheegaayo saciid ibnu musayb waa khilaafsanaa oo xadiiska ayuu ku camal falay zuhrina waa ku camal falay ibnu diibina waa ku camal falay intubana reer ay ahaayeen a ibnu cumaro isaguna reer madiine ayaa isaguna khilaafsanay sheikh kaloo maalikiya waxaa laga soo naqliyo ashhab la odhan jiray inuu yidhi iska daa camalka reer madiine ee camalka ahlu makkana waa khilaafsan yihi marka yacni mukhaalafada arrinkay sheegayaan reer makana jamaaca taabiciinta ka mida ah la soo naqliyey inay xadiiska qaateen inay xadiiska qaateen marka waxa weeye camalu ahli madiina see loo odhanaya waa khilaafsan iyadoo saxaabadii qaarkood la hayo waa xadiiska ku camal falay cabdulahi ibnu cumar ka mid yahay xadiiskana soo wariyey una ku camal falay taabiciintii qaarkoodna ay ku camal faleen camalu ahli makka ayaa sidan ahaana ma jiro cataa iyo taawuus iyo khayrkoodba xadiiska waa qaateen haddaba waxay sheegeen bacdu almaalikiya wuxuu maalik u khilaafay ma aha camalu ahlimadiin uu khilaafsan yahay sidaas maalik ugama jeedin waa ka soo naqlinaya xaafid ibnu xajar ibnu cabdilbar iyo ibnu carabi iyo waxay yidhaahdeen camalu ahlimadiina inuu khilaafsan yahy ugama tegine tafaruqa xadiisku sheegaayo ayaan markaa la garanayn maxaa lagu xadaynaya xadkuu yahay nooc qarar iyo jahaalaa soo gelaysa maadaamaanu mundabit ahaynoo xadaysnayn qadarkiisana aan la garanayn dee nooc qarari maadaamuu ku jiro qararkuna uu yahay markaa mid la reebay sidaasuu xadiiska u qaadan waayo ya waa xujo ka daciifsan camal ahl madiinaba ka liidata waa xujo ka daciifsan tii horeba qaala bnu carabi inamaa lam ya'khud bihi malikun lianna waqta atafaruqi gayru macluumin faashbaha buyuuca algarari kalmulaamasah mulaamasadii la reebay aybuu shabbahaya ararkuna de waa marka waxa mid la reebo oo manhi ah naha can ilgharar wa tucuqiba biannahu yaquulu bikhiyaari sharti walaa yaxuduhu biwaqti mucayan waxaa markaa lagu tacaqubay oo lagaga daba tegey khiyaaru shardigaba waa odhanayaa oo waa qabaan waqti mucayanana kuma qaydayaan bacdu lmadaahib waqti mucayan ay ku qaydayaan laakiin waxa weye iyaga saasuu ka sheegaya wama dacaahu min algharari mawjuudun fiih ghararka uu sheegayaana waa ku soo arooraya marka ra'yigiisa lagu socdo yani calaa zacmih muraadku saasuu dhacay hmm. wa biana algarara fii khiyaari lmajlisi macduum khiyaarulmajliska laakiin markaa mid ku sugan ma aha qararku lianna kula minhuma mutamakkinun min imdaa'i ilbayci aw faskhihi bilqowli aw bilficli fala garar waayo mid waliba wuxuu kari karaa inuu bayca socodsiiyo iyo inuu fasakho mid walba orah iyo ficilba inuu ku fasakho waa kari karaa wax qararo markaa ku sugani ma jiro wax qarara oo ku sugani ma jiro sheikhu calaa kulli xaal arrinka waaba gabagabeeyey oo waxa uu tilmaamay camalu madiinana inaan isku waafaqsanayn marlabaadkana haddayba isku waafiqi lahaayeen keligood ijmaacoodu xujo maaha waayo daliil sharciga oo sheegayo camalku ahlilmadiina ama ijmaacooda ayaa xujo ah duuna saa'ir alumma lama hayo adilada waxaa loo deliishadaa ijmaaca culammada dhammaan beledada markaa islaamka o dhan beled kastaba ha joogaane markay ku wada ijmaacaan mas'alo bay xujo noqonaysa laakiin beled mucayan ah culammadiisu inay ku ijmaacaan xujama ma wa annahum low ajmacuu wakhaalafahum khaalafahum hayruhum xujo ma noqoteen lakaanat ilxujjatu fi lkhabar xujadu waxay ku sugnaan lahay xadiiska waayo de cumuumkay gelis fain tanaasactum fii shayin tanaasuc ma dhacay mase ma dhicin haddii reer madiinada meel maraa ummaddii kale islaamka ah culammadoodina ay meel kale maraan cumuumka ma soo gelaysaa fa in tanaasactum fii shayin nacam waajibkeedu waa maxay farudduuhu ila allahi waalrasuul waajibku waa saas xaggii rasuulka marka loo celiyo xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam waa in la qaataa waa waadix wa ka mucaaradati qawmin min albaladayni bacd alaxaadiisi bilqiyaasi aljaliil iyo sida qowm inay caarideen oo ay ka hor keeneen min albeladayni labada beled ka midii labada beled waxaa loo jeedaa madiina iyo kuufaa loo jeedaa labada beled waxaa loo jeedaa madiina wa kuufa yacnii qowm labada beled ka mida oo madiine iyo kuufa ka kala tirsani inay caarideen bacd alaxaadiisi axaadiista qaarkood bay caarideen bilqiyaasi aljaliyi waxay ku caarideen qiyaas jeli ah oo daahir ah bina'an cala ana alqawaacid alkuliyata laa tunqadu bimili hada alkhabar waxay sidaa ugu caarideen xaalay ku binaynayaan oo ku dhisayaan calaa ana alqawaacid alkuliyata in qawaacidda kulliga ah ee guud laa tunqadu aan lagu burin bimili hada alkhabari xadiiskan oo kale aaxaadka aan lagu burinayn ila hayri dalika min anwaaci almucaaradaat taas waxaan ahayn lagu daro oo loo idaafeeyo oo noocyada mucaaradaadka ka mida ah, sawaaun kana musiiban aw mukhti'an mucaaridku ahaanshaha uu yahay mid musiib ah oo sawaabkiiyo saxdii asiibay aw mukhti'an ama mid mukhtia ah inuu yahay oo inuu gefsan oo ku gafay iyo inuu asiibay yacni farqi ma karle waxaynu ka hadlaynaa uun cudri ma jiri karaa mise ma jiri karo taasaa laga hadlaya waa innagii hore usoo sheegnay oo waxay qabaan maalikiyada qaarkood waxay u nisbeeyeen imaam maalik inuu qabay xadiiska aaxaadka hadduu qiyaaska ka hor yimaado qiyaaska weliba markaa qawiga ah qiyaaskaa la hormarinaya kutub badanoo usuula ayaa qoraya oo u nisbaynaya maalik xanafiyaduna iyagu waa qabaan bacdu lmaalikiyana maalik bay u nisbeeyeen saas aawadee waa ka saaxib lmaraaqi odhanaya waalxaamilu almutlaqu walmuqayadu wa huwa qabla maa rawaahu lwaaxidu yacnii ka waxa weeye wax qiyaasanaya suuro suuro ku xambaaraya ee qiyaaska samaynaaya oo farac iyo asal isku xambaarayo ishaleeshiinayo u kala qiyaasanaya ama waa mujtahid mutlaq ah ama waa mujtahid muqayad ah ee midaan xaddul ijtihaad gaadhin laa itlaaqan walaa taqyiidan qiyaas ma sameeyo waalxaamilu almutlaq waalmuqayadu xaamil waxaa looga jeedaa alqaa'is waayo xamlu majhuulin cala macluum waatay culammada qaar ka cabiraan ilxaaq bay qaar ka cabiraan qaarna xamli bay ka cabiraan marka xamliga waxaa looga jeedaa qiyaaskii marka ka wax qiyaastaa ama waa mid mutlaq ah ama waa mid mujtahida wa huwa qabla maa rawaahu lwaaxidu wa huwa qiyaasku qabla maa rawaahu lwaaxidu wixii waaxid soo wariyey oo shakhsi keliya soo wariyey wuu ka horeeyaa oo isaga muqadamka ah muqadamka ah kutubo badanoo usuula oo maalikiye ah ayaa sidaas taqriiriyey ha yeeshee alcallaama maxamed alamiin ashinqiiti arrinkaa waa diidaya imaam maalik u qabay waa diidaya waxaanu odhanayaa maalik waxaa dhacday inuu aqbalay horta asal ahaan lagama hayo maalika qaacide ahaan lagama hayo laakiin masaa'il juz'iya oo isagu uu ku tegey ayaa bacdi sidaa u fahmay maxamed alamiin ashinqiiti waxaa odhanaya raximah ullah imaam maalik mas'alo tii qiyaaska ugu fogaanshaha badnayd xagga qiyaaska ayuu aqbalay u qaatay asarka lagu soo wariyey daraaddeed buu qaatay oo imaam maalik wuxuu qabaa gabadha markaa qoonteeda marka la xaqayo wixii qoon ku saabsan haddaan markaa qaantaasi aynay gaadhin thuluthu diya aynay gaadhin thuluthu diya Eh, haddaynay gaadhin sulusu diyati rajul magta ninka marka saddex meelood laga dhigo meel ahaan haddaynay gaadhin ninka iyo qofka dumari waa isku qaan isku sibaa lagu xaqaya nus laguma xaqayo sulus markay gaadho sulusu diyati rajul markaasaa waxa weeye nus lagu xaqayo sheikhiise rabiica ayaa wuxuu u tegay taabiciinta qaarkood markaasuu ku yidhi waxaad ka warrantaa gabadha haddii far la gooyo qaanteedu waa maxay markaasi waa toban geela markaasi mid labaad haddii la gooyona wuxu uhi waa labaatan mid saddexaad haddii la gooyona wuxuuhi waa soddon wuxuuhi mid afraad haddii la gooyona wuxuuhi waa labaatan saciid ibnu musayib buu ahaa baan filaya markaasuu yidhi oo markii dhibaatadeedii weynaatay ayaa qaanteedii yaraatay markaasu a ciraaqiyun war ma reer ciraaq baa tahay qoladii ra'yigii miyaa tahay markaasuu maya ee waxaan ahay imaa jaahilun mutacallimun aw caalimun mutasabbitun ama jaahil doonaya inuu wax bartaan ahay ama caalim doonaya inuu wax iska hubsadaan ahay buuri waa rabiicata ara'yi waa shaykhu maalik markaasuu hiya sunnatu yabna akhii sunnihii weeye inankii walaalkay dhalayo imaam maalik taabicigaasi inuu yidhi waa sunnadii ayuu wuxuu u qaatay inay sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam tahay saas aawadeed waa ku camal falay masaladaasina qiyaaska haddii laga eego waa masalada uga fogaanshaha badan qiyaaska oo qiyaasku khilaafkeedu keensanaya haddana waa qaatay marka qaacidadan inaan u qabin ku saabsan khabar kastoo aaxaada hadduu qiyaaska khilaafo qiyaaskaa la hormarinaya inayn u qabin bay ku tusinaysa saasuu ugu doodaya calaa kulli xaal masaa'isha jus'igaa sida markaa albayicaani bilkhiyaar qiyaaskay khilaafsan tahay inuu u radiyey muraadku ma aha ee acdaar kale ayay saa culammadu ugu sheegeen waxay ku dhisayeen buu yidhi in qawaacidda kulliga ah wada kuufaw iyagu way qabaan in qiyaaska jeliga ah khabarka aaxaadkaa laga hormarinayo khabarka aaxaadkaana marka la sheegaayo istilaaxi baa laga tilmaamayaayo shaksi waaxidii wuxuu soo wariyo kale muraadku ma aha haddaanu mutawaatir ahayn baa looga jeedaa marka hadduu midh soo wariyey hadduu laba soo warisay yacni farqi ma kale leh agtooda waxay ku dhisayaan qawaacidda kulliga ah khabarkan oo kale laguma buriyo calaa kulli xaal culammadu markay masaa'isha isku khilaafayaan acdaaro badan baa jira waxaana jira wakhtiyada qaarkood ta'awul ta'awulka waa inoo sheegay waxyaalaha keensanaya marka marna musiib buu noqon karaa marna qalad buu noqon karaa ya dee markii uu qabay inay markaa sidani saxan tahay oo sidaasi fahamkiisu uu noqday uuna isyidhi wax ka xoog badan baa meeshii caariday inaan lagu raacin waa shay weeye oo laguma raacayo o layskama qalidanayo laakiin haddana waa loo cudrayaa oo lama dhaleecaynayo waayo arrinkaas wuxuu uga dhacay ijtihaad ruuxa mujtahidka inaan la dhaleecaynna dee adilada inoo sheegaysa ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada faahta'a falahu ajrun caalimku hadduu ijtihaado ou asiibo laba ajar buu yeelanaya hadduu intuu ijtihaado khata'ana hal ajar buu yeelanaya yacni saasuu tilmaamay xadiiska nebigu calayhi asalaatu wasalaam almujtahidu laa yudam mujtahid ijtihaaday lama dhaleecaynaayo yani xaquna inuu ijtihaado shuruuddii ijtihaadka la yimi hadduu asiibo iyo hadduu khata'aba waa inuu macduur noqdaa laakiin macnaheedu ma aha hadduu khata'ay in khata'a la qallidanayo maa khata' in la raaca ma waxyaalaha qaarkood waxay ku dhisan tahay qadiyatu afhaam waxaa laga yaabaa daliil waaxid ah inay culamada qaarba si u fahmaan haddama arta wuu inoo keeni doonaayo xadiiskii ku saabsanaa laa yusalliyanna axadun alcasra ila fii bani qurayda waa qadiyatu afhaam wuu inoo keeni doonaa waa miaal wakhtigii saxaabada dhacay sheikhuna inoo tusaalayn doona iminka cala sabiili miaal xadiiskii sheegayey carafatu kulluha mawqif warfacuu can batni curana xadiiski waa xadiis saxiixa a'immadiina waa wada xujaysteen laakiin fahamkiisa isku khilaafeen ya a'immada badankoodu waxay yidhaahdeen curana kama mid aha carafa haddii curanno markaa keliya la istaago carafada kale aan la gelinna wuquufkii ma asixin oo sidaa ay ku dhammaato xadiiskaanay deliishadeen carafatu kulluha mawqif waqaftu haa huna wa carafatu kulluha mawqif warfacuu can batni curana imaam maalik isagu wuxuu u fahmaa la yidhi inay curana ka mid tahay carafa imaam maalik wuxuu u fahmay inay curana ka mid tahay carafo ka mid tahay saas aawadeed hadduu qofku asaxo ha laga fiicnaado ama ismiba ha jiroo dembiba ha jire uu qofku waa asaxay oo ruknigii waa xasilay hadda mid wali wuxuu deliishanayaa warfacuu can batni curana imaam maalik wuxuu fahmay istisnaa inay tahay oo carafa dhammaan waa mowqif laakiin curana ka kor noqdo markaa curanaha istaagina ka annahu istisnaa ay tahay oo in markaa dabeed laga fiican yahay in curana lagu sugnaado tanna ayay mataa tahay oo kale istidraak oo kale tahay marka ruknigii waa sugee ruknigii inuu u xasilayo waa suga xadiis waaxid baynay wada dariishanaya ya way dhacdaa a'immadu iyagoo xadiis keliya wada dariishanaya haddana xukunka ay kala soo baxeen xadiiskaasi inuu noqdo mid kala duwan waayo qadiyadu waa qadiyatu afhaam waa qadiya fahamada ku saabsan oo fahamkii uu kala duwanaanay fahamkii baa kala duwanaanaya waa yahay xadiiskii ku saabsanaa dakaatu ljaniini dakaatu ummih waxaa ku dhacay dabdiga in laysku yaro khilaafay ma dakaatu ummihi baa mise waa dakaata ummih a'immada qaarkood waxay u qaateen xadiiska dabdigiisu inuu yahay dakaata ummih dabeedna waxay dakaatu ljaniini urjiifka gowraciisu dakaata ummihi ay ka dakaati ummihi wuxuu la mid yahay sida hooyadii loo gowracayo kale baa loo gowracayaa nas bay akhriyeen dabeedna waxay dhahn waa tashbiih macnaheedu waxay tahay haddaan la gowricin waa baktiga waa la tuuraya ya a'immada badankooduna waxay yidhaahdeen dakaatuuljaniini dakaatu ummihi oo waa gudan tahay urjiifka waxa u gowraca gowraca hooyadii la gowracay hatay soomaalidu yidhahdaan urjiif hooyadii ku gowracan bimacnaa haddii hooyadii la bireeyo oo markaa waxa weeye hashii baa la gowracay daad markaa waxa weeye urjiifkii ma infisaalin oo dabadda uma soo bixin hadhow baa laga dooxay dee isaguna bannaan yaa isaguna bannaan hadduu soo dhaco isagu waa ka duwanyey waayahay wuxuu sheikhu yihi raximahullah fa hadihi alasbaab alcashara tanoo sababahan tobanka ah daahiratun waa muuqataa asbaab daahira wa fii kasiiri min alaxaadiisi yajuusu an yakuuna lilcaalimi xujatun fii tarki alcamali bilxadiisi lam natalic naxnu calayha in badanoo axaadiista ka mida waxaa ku bannaan inay caalimka u sugnaato xujo iyo daliil u sugnaado ama cudurdaar u sugnaado xujada mar loo isticmaalaa cudri ama cudurdaar loo isticmaala cudurdaar mar baa loo isticmaala fii tarki alcamali bilxadiid camalfalka xadiiska lagu camalfalayo in laga tago inuu cudurdaar u leeyahay ayaa bannaan lam natalic naxnu calayha cudurdaarkaasoo iyo xujadaasoo innagu aynaan taalacan xujo aynaan ogayn oo aynaan garanayn baa dhici karta inuu u haysto khilaafku waa xadiiska khilaafay fa ina madaarika alcilmi waasica waayo aqoonaha cilmigae la haleelayaa way fara badan taho wa walam natalic naxnu calaa jamiici maa fii bawaatini alculamaa innaguna maynaan taalacan oo maynaan ogaan dhammaan waxa markaa culammada uurkooda ku sugan ama laabahooda ku sugan oo ku qarsoon innagu kama warqabno ma wada ogin bacdi baynu garan karraa bacdina way inaga qarsoon tahay oo ma garan karno walcaalimu qad yubdii xujatahu waqad laa yubdiiha waxaa dhici karta caalimku inuu xujadiisa muujiyo oo sheego waxaana dhici karta inaanu xujadiisa sheeginoo muujin wa abdaaha faqad tabluqunaa waqad laa tabluqunaa hadduu muujiyo xujadiisa lafteeda hadduu muujiyo sheego lafteeda waxaa dhici karta xujadaas inaydin soo gaadhaa dhici karta waxaana dhici karta inaynan soo gaadhin labada mid walba waa dhici karta waidaa balaqatna haddayna soo gaadhana faqad nudriku mawdica ixtijaajihi waqad laa nudriku waxaa dhici karta inaynu haleelno oo garanno mawdicu ka xujaysanayo ka daliishanayo waxaana dhici karta inaynaan haleelin oo garan war xadiiska maxaad u khilaaftay waxaa laga yaabaa inuu daliil kale sheego daliilka kale waxaa dhici karta inaan u fasirin mawdicu ka daliishanayo marka loo fiirsadana waxaa dhici karta inayna inoo muuqan meeshuu ka daliishanayo waaynu isnahno xuja uguma jirto ya waa sheegay daliilkii laakiin wajhu istidlaalihi ma sheegin oo ma bayaanin itikaalan cala afhaami innaasi fi daka alxiin isagoo u tala saaranaya dadka fahamadooda wakhtigaa ay wax fahmayeen iyo aqoonta marka ay lahaayeen sawaaun kaanat ilxujatu sawaaban fii nafsi alamri am laa waxaa isku mid ah xujadu inay ahaato mid saxan oo sawaab ah sida xaqiiqadu tahay iyo nafsulamr nafsulamr iyo waaqic waa bimacnan ama inaynay ahayn waa isku mid mid walba waxaynu ka sheegaynaa oo ka tilmaamaynaa uun inuu nooc cudurdaar iyo xuja ah u sheegtay laakiin xujo kastoo la sheega inay wada sawaab tahay cudurdaar kuma xidhna waxaa dhici karta iyadayna sawaab ahayn haddana cudri inay u noqoto cudri ha u noqoto kuma xidhna ilaaba ilaa inay sawaab tahay waayo dee mujtahidkii ijtihaadaayay markuu khata'o laftiisa waa ka ajarka loo sheegay ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada fa akhtaa falahu ajrun lama odhan markuu asiibo keliya ayuu marka waxa weeye dhaleecaynta ka badbaadaya ama ajar u sugnaanaya saasuu shiikhu u leeyahay sawaaun kanat alxujatu sawaaban fi nafsi alamri am la lakin naxnu wain jawazna hada falaa yajuuzu lana an nacdila can qowlin daharat xujathu bixadiisin saxiixin waafaqahu daa'ifatu min ahli ilcilm sheikhu waxau tilmaamaya raximah llah axaadiis fara badan oo culammada qaarkood ay ku camal fali waayeen waxaa laga yaabaa nooc cudurdaar iyo xujaa inuu leeyihi yacni asbaabtan waa asbaab daahira laakiin maaha asbaabtu inay intaa ku kooban tahay waa intii markii sheikha u muuqatay ee uu sheegay weeyi markuu sheegay dabadeed buu wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo war asbaabaha culammadu u khilaafi kartaa xadiis kuma koobna intaa way ka badan kartaa acdaar kalaa jiri kartaa qadarka inoo hadda inoo daahira intaasa oo daahirka ah waa dhici karta asbaabo kaleo markaa shiikha u muuqday waa jiraan oo aan duhuurka kuwanoo kale aan daahir ahayn dabeedna uu ka kaaftoomay waayo cidda arrin markaa xujaysanaysoo sheegaysaa waxaa dhici karta iyagoo adilo badan ay u haystaan haddana markaa adilada inta ugu muuqadka badan inay sheegaan inta kalena markaa inuu ka kaaftoomo oo is yidhahdo intan baa kugu filan marka sheikhu wuxuu tilmaamayaa yacni acdaar kalea jiri karto inaan taalacan iyo xujooyin kale waayo culumtu waa waasic waa waa ballaadhantaha dhammaan waxaa culammada uurkooda ku jirana iyo laabahooda waxa ku suganna maynaan wada garan waxaynu ka garannay waa qayb caalimkuna marna xujadiisa waa sheegaa marna waa ka gaabsadaa marbaa dhici karta xujadiisa inaan u sheegin haddaanu sheegin dee waxaa dhici karta in la malmaleeyo waxaa laga yaabaa inuusan u khilaafay waxaa laga yaaba inuusan tahay waxaa laga yaaba inu wax xooje yacni waxaa laga yaabaa ixtimaalaad baa ku sugan hadduu muujiyo lafteeda waxaa dhici karta xujadii inayna soo gaadho iyo inayna soo gaadhin haddayna soo gaadho lafteeda waxaa dhici karta mawdicu ka daliishanaayo inaynu garanno iyo inaynaan garanno mid walba waa dhici kartaa oo dalaalaadka qaarkood baa waxay yihiin dalaalaad daahira qaarna maxay yihiin dalaalaad khafiya dalaalaadka qaarkood baa qarsoon oo u baahan iftiimin kuwa daahirkaa laftoodu duhuurku waa maraatib yacani waxa weeye ashyaada daahirka ahi duhuurkoodu waa kala badan yahay ziyaadiyo nuqsaan buu kala leeyahay adamara marka anwaacdii dalaalaadku waa badan yihi marka mawdicu ka xujaysanaayo iyo siduu u deliishanayo inaynaan garan baa dhici kartaa aynaan fahmin oo fahamkeennu qaasir ka noqdo laakiin isaga ay la muuqatay waadix wuxuu haddaba yidhi sheikhu naxnu wain jawaznaa haada innagu aynu bannaynnaba kaase falaa yajuusu lana an nacdila can qawlin daharat xujatuhu bixadiisin saxiixin inuuma bannaana inaynu ka leexanno o ka weecanno qowl xujadiisu ay muuqatay oo ku muuqatay xadiid saxiix ah ay ku muuqatay xadiid saxiix ah ay ku muuqatay xadiidkaas saxiixoo waafaqahu taa'ifatu min ahli ilcilmi xadiidkaasay waafaqeen oo qaateen oo ku camal faleen koox culammada ka midi inaynu uga weecanno ilaa qowlin aakhara qowl kale inaynu uga weecannaa inuu ma bannaana qowlkaa kale oo qaalahu caalimun caalim uu yidhi yajuusu an yakuuna macahu maa yadfacu bihi hadihi alxujja caalimkaasoo ay bannaan tahay inuu weheliyo oo maciisa uu ahaado maa yadfacu bihi wuxuu ku daafacayo haadihi alxujja xujadan wuxuu ku radinayo ku daafacayaa yaa oo ka hor keenayo oo markaa daafacayaa inay weheliso ay bannaan tahay wain kaana aclama haba ahaado marka caalimkaasi mid cilmi badane id tadaruqu alkhaطa'i ila aaraa'i alculamaa'i akharu min tadaruqihi ila aladillati asharciya sababtuna waxay tahay atacliil khata'u inuu galo ra'yada culammada inuu galo khata'u oo qalad ku dhacaa akharu waa ka badan tahay min tadaruqihi ila aladillati asharciya way ka badan tahay gelisteeda uu gelaayo adilada sharciga uu gelaayo waa ka badanta waxaa fara badan aaraada culammada inuu khata'u ku dhaco ayaa badan adilada sharciga in khata' ku dhacaa yacni waxa weeye waxay tahay mid waxa weeye markaa yar adilada sharciga daatadeeda khata'ba markaa ku dhici maayo wax khata oo ku dhacaya ma jiro laakiin aaraada culammada iyo fahamadooda dee khata baa ku dhici karo ijtihaadka khata iyo sawaab buu labadaba aqbalaya lakin aladila asharciya athaabita wax khataaba aqbali mayso marka cala sabiili tanazul buu sheikhu odhanaya adiladii wax lumaya ma jiro waa maxfuuda daatadeedana khata ku dhici maayo waase dhici kartaa xadiis aan saxiix ahayn in saxiix la moodo ama xadiis saxiixa in la moodo daciif ama xadiisku inuu ka qarsoomo dadka qaarkood bacd almujtahidiin kullu dalika waa dhici karaa lakiin adiladii waa macsuuma marka khata'u wuxuu geli karaa xagga aaraada culamada ee adilada daatadeeda geli kari maayo faina aladilata asharciyata xujat llahi cala jamiici cibaadii waayo adilada sharciga ahi waa xujat llahi cala jamiici cibaadii waa xujadii ilaahay xujada ku ahayd addoommadiis dhan bikhilaafi ra'yi alcaalim sidaa waxaa ka duwan caalimka ra'yigiisa oo caalimka ijtihaadkiisa iyo ra'yigiisa iyo madhabkiisu xujo kuma aha ummaddo dhan inay raacaanno waajib kuma aha waddaliilu sharciyu yamtanicu an yakuuna khata'a waa kaga daba keenay sheekhu hadalka hore waa inagiina cala sabiili tanazul ayuu marka u yidhi daliilka sharciga ana waxa mustaxiilaan dhici karin inuu khata' noqdaa waa mustaxiil oo ma dhici karto ida lam yucaaridhu daliilun aakhar haddaanu caaridin daliil kale daliil kale haddaanu caaridin daliil kale markuu caarido waa dhici karta dee isagoo mansuukha ah in la moodo muxkam ama isagoo marjuuxa ah in la moodo raajix yacni waa dhici karta wa ra'yu lcaalimi laysa kadalik caalimka ra'yigiisu sidaas maaha saasoo kale maaha walow kaana alcamalu bihada tajwiizi jaa'izan sheekhu waxa uu tilmaamaya raximah ullah laba arrin buu kulminaya culammadii inuu u cudur daaro oo qadarkooda iyo sharaftooda u ilaaliyo ixtiraamo iyo inuu markaa adiladii sharciga ahayd uu yidhaahdo ha la raaco yada caalimku marka uu mas'ale fatwoodo ama ra'yi uu sheego ama masale uu ka ijtihaado haddayba dhacdo inuu masaladii ku khata'ay oo ku gafay saynu hore u soo sheegnay wuxuu dhex yaallaa bayna fitnatayn laba fitno labadaa fitna waa maxay dad waxay ugu fitnoobaan inay caalimkii u tacasubaan tacasub ay u tacasubayaan daraaddeed ra'yigii u qaataan ya oo yidhaahdaan caalim cilmi badan baa yidhi isagaa aclam ah isagaa aqoon badan isagaa caynkan ah yacni sunnada intan buu qaybsanaa intaasuu yaqaanay caynkan buu ahaa qadarkiisu keyta wa buu ahaa maxaad kaga dhacdaa isagaa xadiiska kaa yaqaan marka sidaas aawadeed wuxuu yidhi waa in la qallitaayoo la raacaa sida uu yidhi caalimkaasi waa inaan markaa geesnaba looga weecan lala yimaada taqliid acmaa war sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam baa khilaafsan oo xadiidkan ayaa markaa sidan sheegaya masalada waana saxiix waana saxiix xadiidku masaladana waa ku tusinayaayo dalaaladiisu waa daahira maxaad ku daafacaysa tacasubuu u tacasubaya sheikha ayuu ku adkaysanayaa inuu imaamka ama sheikhaas qallito xadiiskaana aanu u joojin waa fitna ruuxa taqliidka cudurdaar waa u helayaa haddii markaa daliil khilaafsan aanu u caddaan laakiin daliilkii oo soo gaadhay oo u caddaaday dalaaladiisu u muuqatay sixadeeda u garanayo hebel baan iska qallidinayaa xujo u noqon mayso kuwa saa odhanaya waxay yidhaahdaan oo soo qaataan hadal shaa'ica man qallada caaliman laqiya allaha saalima ruuxa caalim qallitaa ilaahay wuxuu la kulmaa isagoo nabad qaba ya man qallada caaliman laqiya allaha saalima basba mutacasibatu madaahib dariiqadaasay maraan qolo walibana madhabkoodu bay u tacasubaysaa axaadiista khilaafsan madhabkooda marka loo sheego xataa hadday waayaan waxay ku daafacaan axaadiistaa raaci maayaan hada alxadiisu laysa calaa madhabina waxay taagan yihiin madhabkayaga maaha kaannahu yaga aanu khusaynba taasi miday a'immadii ku sugnaayeen ma aha asxaabtii a'immadu miday ku sugnaayeen ma aha culammadii hore markaa miday ku sugnaayeen maaha culamada ahlulitibaaca ahi waxay ahaayeen daliilku markuu u muuqdo qaar raaca saas aawadee waxaa la helayaa ardaydii shaafici iyo ardaydii abu xaniife iyagoo marka marka ay arkaan mas'alo ay u muuqato sidii markaa imaamku yidhi si aan ahayn inay raaci jireen ilaa la yidhahdo qaarkood sulusul madhab bay khilaafeen imaamkii saddex meelood marka laga dhigo meel ahaan bay ku khilaafeen dalool waa ulu ya asxaabta markaa shaafici qaarkood saa waa lagu sheegaa musani inuu ahaa baan filaya saaxiibay abi xaniifa iyagana saa si leeg baa laga sheegay midkood waxaaba la yidhaahdaa hulusay madhabi abi xaniifa ayuu khilaafay saddex meelood marka laga dhigo laba meelood ahaan buu khilaafay haddana madhabka waa loo nisbaynaya bidaliil bay ku khilaafayaan xataa culammada dambe mutaakhiriinta qaarkood oo itibaacoodu badnaa waxay ahaayeen marka masalada daliilku u muuqday inay raaci jireen kalimaam nawowi masalan ya masaaisha qaarkood buu arjaxayaa si aan madhabka ahayn sida sharxa saxiix muslim ama kutubihiisa kale meelo ka mid a marka a'immada laftoodu waxay odhan jireen aniga hay qallidanina musani waa ka sheegay shaafici mukhtasarkiisa waxa uu tilmaamayaa cilmigii shaafici baan soo ikhtisaarinaya iyadoo lala qabo inuu dadka ogeysiiyey inaan isaga la qallidan ama isagaan aan iyadan ogeysiinayo la jirkeeda inuu isagu sheegay inaan dadka la qalidin naxwa haada cibaaro caynkaasoo kale u tilmaamay adamana waxay ku dardaarmayeen a'immadu idaa saxa alxadiisu fahuwa madhabiy hadduu xadiisku asaxo isaga ay madhaba ya watuu imaamu shaafici yidhi idaa saxa alxadiisu fahuwa madhabi abu xaniifana waa laga sheegay hadal la mid a ah. wuxuu markaa shaafici yidhi idaa ra'aytum qawlii yukhaalifa xadiisa rasuli illahi sala allahu aleyh wasalam fadribuu qawlii curda alxaa'id hadalkayga haddaa aragtaan oo khilaafaaya ama ogaataan hadalkayga oo khilaafaaya xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam xadiiska nebiga qaata hadalkaygana gidaar ku dhufta saasay ku dardaarmayeen waxaanay tilmaamayeen masaladaas inay tahay sunnada in la raaco marka waxa weye ay muuqato dee in markaa cidi khilaaftay ama imaamku khilaafay inay tahay ijmaacba sunnada in la raaca oo shaafici laftiisa waxaa laga sheegay ajmaca almuslimuuna cala ana man istabaanat lahu sunnatu rasuli illahi sala allahu alay wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad qofka sunno nebi u caddaado oo saxiixahi oo masalada ku tusinaya inaynay xalaal u ahayn hadal ruux kale inuuga tago cidduu doona ha noqdo marka in la yidhaahdo waxa weeye isaga aclama mar hadduu aclam yahay anigu markaa isagu wuxuu yidhi baan qaadanaya taasi waa fitno mid labaad dadka qaar waxay ugu fitnoobaan masaladii markay u caddaato inay qalad tahay ama ay ula muuqatoba dheh ama ay ula muuqato inay qalad tahay waxay samayn jireen inay waxa weeye dadka qaarkood ay ku tacniyaan imaamkii ama ku dhaleeceeyaan oo ku tashniciyaan ay ka dhigtaan yacani wax lagu qaslo ma ogtahay wuxuu yidhi saaya saasuu yidhi yaa majaalista wax lagu qoslo in laga dhigto oo kale waa fitno waa arrin qalado weyn waa khata kabiir waajib waxaa culamada in la ixtiraamo la qadariyo ixtiraamka culamada la ixtiraamayo o la qadarinayo waxay ka mid tahi min tacdiimi shacaa'ir illah waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub marka culamadii in la ixtiraamo la qadariyo loo cudurdaaro la maamuuso qadarkooda la aqoonsado laysa mina man lam yarxam sagiirana wayuwaqir kabiirana wa yacrif licaalimina xaqahu xadiis culamada qaarkood ay quweeyeen baa wuxuu tilmaamayaa nagama mid ahoo dayru naga yahay oo hadyigayga dariiqadayda wanaagsan kuma sugna kaan kaayaga yar u naxariisan oo kaayaga weyn aan xushmayn oo qadarin oo caalimkayaga aan u aqoonsan xaqiis ya marka culammada xuquuqdooda in la ilaaliyo loo cudro malo wanaagsan lagu maleeyo waa arrin waajiba wey marka waxaa la rabaa in la kulmiyo culammadii oo loo cudraayo iyo xaqu markuu qofka u muuqdo inuu xaqi raaco masaladaasuu sheikhu markaa tilmaamayaayo markuu sidaa ugu soo cudray buu wuxuu yidhi innagu sidaa aan bannaynnabe eh laakiin inooma bannaana qowl marka inoo muuqday oo inoo daahiro xujadiisii inoo muuqatay oo xadiis saxiixa ku muuqatay inaynu ka weecanno weliba marka xadiiskaas saxiixaana culamo waafaqday jirto muxuu ka ictiraasayaa inay masaladu tahay bikeyri khilaaf oo ijmaacay tahay weliba xadiiskaana ay jirto daa'ifo culammada ka midoo waafaqday inaan uga weecanno caalim qowlkii aynu oga weecanno caalimkaasay bannaan tahay inuu xujadan wuxuu ku daafaco hayey ay bannaan tahay yacni markaa inaan uga weecanno idhaahno waxaynu tala saaranaynaa isagaa ogaa aynu ku xambaaraynaa inuu ogaa wax looga weecanayo war maxaad xadiiskan ku khilaaftay dee sheekh hebel baa khilaafay sheekh hebel hadalkiisu ma maxaad u khilaaftay xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam maya caalimku iskama khilaafine dee daliil buu ku khilaafay daliilkiisi yaanan garan bee isagaan markaa u tala saaranayaa daliilka man qallada caaliman laqiya allaha saalima qalad weeye saas hadalkanna culamadu waxay itlaaqiisa maaha wa qawlu man qallada caaliman laqii allaha saaliman fahayru mutlaqii marka saaxibulmaraaqi odhanaya oradka la odhanaayo man qallada caaliman laqiya allaha saaliman yani faghayru mutlaqin mutlaqiisa ma ah oo lama itlaaqiisa ma ah oo mar baa dhici karta caalim uu qallidanayo haddana saalim inaanu ku noqon taqliidkaas caalimku ra'yigan inuu ku tegey oo masaladan yidhi macduur buu noqonayaa laakiin kan iska qallidanaya le qoorta ee suudhnid wax waxaad tidhaahdo un baan odhanayaa idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami ya hadday xadaami wax tidhaahdo u rumeeya hadalba waa inta xadaami tir ta noocaasi waa qalad yacni sax maaha waayo caalim qowlkii ama daa'ifo culammada ka mida qowlkood ummadda xujo kuma aha khata'na kama dhowrna laakiin adilada sharcigu ee saxiixada ahi khata' waa ka dhowran tahay ummaddana xujay ku tahay wa xujatun cala aljamiic ya xujay ku tahay dhammaan dadka qaarkood waxaa dhacda masala axaadiis ama adilo loo deliishanaya adila saxiixa markaas ohanaya masaladu waa khilaafi alkhilaafu laysa bixuja khilaafku xujo maaha xujo aad u khilaafi karto xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam ama adilada sharciyada aad u khilaafi kartaa maaha aladila asharciya wa xujatun cala aljamiic cala jamiici almukhtalifiin xujay ku tahay adilada sharcigahy walaysa alkhilaafu xujatan cala nusuus khilaafku xujo kuma aha nusuusta ka soo qaadba in laysku khilaafay ma waxa laynagu yidhi wixii laysku khilaafo ra'yigaa doontaan qaata miyaa ku haysaan waxa weeye qur'aanka iyo sunnada miyaa ku haysaan fain tanaasactum fii shayin fakhuduu aya qowlin shi'tum war miyaa qur'aan iyo xadiis ku haysaan haddaa markaa masale isku khilaaftaan qowlkaa doontaan qaata saad doontaan ku camalfala maya laguma hayo waxaa lagu hayaa fain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah lama odhan yani waxa ila almukhtalifiin ama ila alaclam ya ama ila alimaam alfulaani imaamka hebel ama waxa weeye marka ila aljumhuur xataa ila ljumhuur lama odhan jumhuurka u celiya lama odhan ya caalim hebel u celiya lama odhan ila aclam innaas dadka ka ugu cilmiga badan u celiya lama odhan farudduuhu ila allahi waalrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir dalika khayrun wa axsanu ta'wiila waajibka waa saas weeye marka yacnii xujada caalimkaasi hayayee u khilaafay anoo tala saaranaya oo taa markaa waxa weeye eh, ixtiraam ahaan uga dambaynaya baan ra'yigiisa iskaga camal falaya u qaadanaya taasi laa maxalla laha min alicraab icraabta maxal kuma leh ya icraabta maxal kuma leh marka waxaa la rabaa sidaa wasadka in lala yimaado a'immadana loo cuduro o loo cudurdaaro aan la odhan imaam hebel muxuu khilaafay xadiiska waan loo dhaleecayn oo loo cuduro oo la ixtiraamo oo la qadariyo hadda ma aragta mar labaadkana shaygii xujadiisi iyo daliilkiisu inoo muuqdo culammada qaarkoodna ay waafaqeen in daliilka la raaco labada arrinna isma diidayaan masale kale aan baraarujiyo masalada kale maxay tahay masalan haddii mas'alo ay ku muuqato adilada si kuula muuqato masaladuna ay tahay masale a'immadii isku khilaafeen sida kuu muuqatay waa inaad ka dhigin qaci inay tahay aimmadii ahlusunna waljamaca isku khilaafay masalada waa maxalu nadar ya yani cadaar baa jiri karta adilo kaloo caaridaa jiri karta yani waxa weeye ishtibaah baa jiri karta fahmada dadka kala duwan fahamka markaa a'immada iyo fahamka markaa waxaweye talabadu dee isku idraak iyo isku garasho maaha waxaa laga yaabaa daliil aad markaa waxa haysay caalimku wuxuu ka idraakayaa ka garan karaa waxyaalo badan oo aynaan inagu ka garan karin haddamaarata marka ilaaba ilaa xatmi ha ka dhigin qaci ah sida ku muuqata inay tahay sawaabkii mata a'immada qaarkood laga sheego inay yidhaahdeen ra'yi sawaabun yaxtamilu alkhata wa ra'yu gayrii khata'un yaxtamilu sawaab wax bacdu ala'imma laga sheegay inay yidhaahdeen imaam shaaficina loo nisbeeyey ra'yigaygu waa sawaab yacni siaan anigu qabo yaxtamilu khata' boqol kiiba boqol inuu sawaab yahay ma aha oo qaci uu yahay ee wuxuu aqbali karaa haddana inuu khata' yahay wa ra'yu hayrii khata'un yaxtamilu sawaab ciddaan aniga ahaynoo a'immada kale ay khilaafsan ah ra'yigooda mas'aladan ay ka yidhaahdeen waa khata' sidaan u qabo haddana wuxuu aqbali karaa inuu sawaab yahay fii nafsi alamri ya addamarta muxuu tilmaamayaa sida aan fahmay waa ijtihaadkayga khata' buu aqbali karaa de idaa xakama alxaakimu faijtahada suma asaaba falahu ajraan suma qaci hadday tahay maxaa khata'a loo keena oo musiib iyo mukhti loogu qaybiyey ilaa a'immadu waa soo gudagelayaane hadday saxaabe yihiin hadday taabiciin yihiin hadday atbaacu taabiciin yihiin hadday a'immatu alarbaca yihiin hadday keyrkood yihiin kulligood waa soo gudagelayaan ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada faahtaa falahu ajrun markanuu khata'ayo ma wuxuu u qabaa inuu khata yahay maya wuxuu u qabaa marka cinda nafsi inuu sawaab yahay marka ra'yi sawaabun yaxtamilu alkhata wa ra'yu gayrii khata'un yaxtamilu asawaab xadiiskii muslim muxuu sheegaayey kaa hore waa saxiixaynka bukhaariiyo muslim weeyaane yacani wuxuu sheegayey xadiiskii burayda nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii waxa weeye ay doonaan qowmka mushrikiintaad la dagaalamaysaa ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday doonaan an tunzilahum calaa xukmi illaahi wa rasuulih falaa tunzilhum calaa xukmi illaahi wa rasuulih walaakin anzilhum calaa xukmika wa xukmi asxaabika fainaka laa tadri atusiibu xukma allaahi fiihim am laa muslim baa saxiixa kusoo wariyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii qowmka gaalada aad la dagaalamaysaa ay kaa dalbadaan in xukunka ilaahay iyo xukunka rasuulka aad ku duldejiso ay sidaa isku dhiibaan oo aad ku aqbasho ha ka yeelin waxaad ku dejisaa waad tidhaahdaa xukunkayga iyo xukunka asxaabtayda isku dhiibaan ya fa innaka laa tadrii atusiibu xukma allahi fiihim am laa rawaahu muslim fii saxiixi ma garanaysid xukunka ilaahay ee sha'nigooda ku saabsan inaad asiibi doonto iyo in kale ma kala garanaysa marka qalad waxa ah masaa'il ixtimaalaad ku jiro oo adiladii laga yaabo inay iskuba dhadhowdahay ya ay dhici karto a'immada qaarkood akhara min qowlin inay ka leeyihiin sida kuu muuqata inaad tidhaahdo ilaaba ilaa xatmi sidaasaa shareecada ku ah oo qacigii ah waxallo waxay khilaafsanna waxaan qacinayaa inay qalad tahay dee sax maa kama badno inay markaysa waxaa danni tahay waxay culammadu yidhahdaan dannu alcaalimi xukmun caalimka dannigiisu waa xukum marka tarjiixa la samaynaya waa maxay gees buu danniga u badinayaa tarjiixaadka maxaynu sheegnay qutbu raxaaha quwat lmadinna fahiya ladaa tacaarudin ma'inna ya imaam maalik muxuu odhan jiray in nadunnu ilaa dannan wamaa naxnu bimustayqiniin marka masaa'isha fiqigaa la weydiiyey in nadunnu ilaa dannan wamaa naxnu bimustayqiniin saasuu odhan jirta waxay waafaqaysaa ra'yi sawaabun yaxtamilu khata wa ra'yu hayri khata'un yaxtamilu sawaab halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk